fii beyti rasuuli الlah ma muusiq aad ku haydaan muusiqna mahayna waxay hayeen gurbaan markaasuu ma sawtkii shaydaanaad ku haydaan gurigii rasuulka sawtu shaydaan waxaa la idhaha muusiqa muusiq ma aysan hayna marka gurbaanay ahayn iyagu waxay garaacayeen ee muusiq ma ahayn ma sawtkii shaydaanaad gurigii rasuulka ku haydaan nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam dad walbaaba ciid ay leeyihiin maantana waa faystadii muslimiinta waa ciiddii muslimiinta ummaddana dhammaan ummad kastaaba haysto iyo maalinay leeyihi marka maalinkan waa ciid waa muslimiinta faystadoodii kan leeh muusiqna ma ahayn heesina maynoo fanaaniin ma ahayn laakiin gurbaanay garaacayeen waana baraanburayeen marka maalinkaasay ka sheekeen marka fakarajataa waa baxeen labadii gabdhood ee ku jirtay oo ka horreyday lafdigaan waa baxeen qaalad waxay tidhi kaana yowma ciidin ay wa kaana wuxuuna ahaa maalinkaasu ay wa kaana alyowmu yowma ciidin maalinkuna maalin ciida ayuu ahaa maalinkaasoo yalcabu ay cayaarayaan assuudaanu xabashadu bidaraqi gaashaamo iyo walxiraabi eebooyin ay ku cayaarayaan waxay suudaanta waa xabashada waxay ku cayaarayaan dadka madmadooba xabashada ah bidaraqi daraqana waa aaladda oo qofka uu iskaga dhigo hubka waa gaashaanka waa gaashaanka yalcabu maalinkaasoo yalcabu ay ku cayaarayaan assuudaanu dadkii madmadoobaayo xabashada ahaa bidaraqi gaashaamada iyo walxiraabi eebooyinka xiraabna waa jamcu xarba xarbadana waxaa la yidhaahdaa waa ul fooda waran yar ku leh ayadana dagaalka loo isticmaalaa labadaasay ku cayaarayeen waana cayaar waana cibaado waana cibaado sababtoo ah waa tababar waa tababar marka waxaa loo kaashanayaa jihaadkii saas daraaddeed oo xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiiska waxaa loo deliishadaa calaa jawaasi laxidi bisilaaxi calaa dariiqi tawaasubi litadriibi cala alxarfi watanshiidi calayh xadiidka waxaa loo deliishadaa hubka in lagu cayaaro inay bannaan tahay si isku boodboodid ah si loogu tababarto dagaalko nashaad hadhow loogu helo si loogu tababarto marka waa cibaado waa nuuc cibaado ah waa nuuc cibaado ah marka waana cayaaro waa haddee hubkiyaa lagu boodbooda waana cibaado oo kaalmo wuxuu u ahaa bal ibn abi jamre sharixiisa wuxuu leeyaha waaba waajib tababarku waa waajib maxaa yeelay wuxuu wasiilo uu yahay jihaadkii oo waajib ah wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib halkaasuu marsiina wuxuu leeyahay waajibay ba ahayd ciyaartaan cibaado waajibay tabna waxay daliil utuu yidhi maalinta ciiddaa cibaadooyinka fadliga badan in la qabto ah, marka cibaado weyn oo fadli badan wey jihaadkii suurtogeli ma haddaan tababar lamayn marka tababarkiina waa waajib saasuba u deliishada sag ibn abi jamr sharixiisa weyn ababaajatu nufuuska marka waa cibaado waxay tihi caaisho faimaa sa'altu rasuul اlahi sal la faimaa sa'altu rasuul اllahi salى اlahu alيه wasalam rasuulka alle anugu inaan weydiistay wa imaa qaala iyo inuu asagu yidhi tashtahiina ma jeceshahay an tanduri inaad fiirsato tashtahiina istifhaamtiyaa laga xad tashtahiina atashtahiina aya istifhaamaa ku jira ma jeceshahay inaad fiirsato nimankaas hubka ku cayaaraya waxay tidhi inaan anugu idhi iyo anoon dhihin in nabigu igu bilaabay labada mid ahe ma jeceshahay inaad fiirsato inaan anugu ku bilaabay fa imaa sa'altu anugu inaan weydiistay rasuul اllahi salى اlahu alيه wasalam wa imaa qaala iyo inuu asagu yidhi tashtahiina atashtahiina ma jeceshahay an tandurii inaad fiirsato taasna xaafid اciraaqi darxu tasriibka wuxuu yidhi wa fiihi bayaanu maa kaana calayhi rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam min alra'fati wالraxmati wa xusni اlkhuluqi wa mucaasharati اlأhli biاlmacruufi wadalika min awjuhin minhaa tamkiinuhu calayhi salaam caaishata min annadari ilaa haada اlacibi ومنها أنه لم يقضع ذلك عليها بل جعل الخيرة إليها في قدر وقوفها ومنها مباشرته عليه الصلاة والسلام سطرها بنفسه الكريمة وبردائه ومرافقتها في ذلك بالنفس وقول حديث كاس وحا كسغا nabigeena suuban sal اllahu calayhi wasalam waxa uu ku sugnaa oo naxariis ah oo turiimo ah oo dhaqan wanaag ah oo eelka in wanaag loogula dhaqmo ah ninku xaaskiisa inuu u turo inuu u naxariisto inuu wanaag kula dhaqmo ah ayaa xadiiskan ku sugan arrintaasna dhowr dhinacay uga suganta tan ugu horeeya caaishu u ogolaaday inay cayaartaas fiidsato marka shaygu hadduu yahay shay bannaan oo xaaskiina ay jeclaysato shaygiina uu mubaax yahay dhaqan wanaagga waxaa ka mid ah in loo ogolaado oo fursadaas loo suurtogeliyo taasaana dhaqanka nabiga ka muuqata sala allahu calayh wasalam waxaa ka miduu yidhi nabigu asagu ma qadcinu ma dhihin intaasoo daqiiqaad fiirsane ama intaasoo saac ee ayadu khiyaar siiyey ma rabtaahoo ma jeceshahay inaad fiirsato markaasay tidhi haa iyadu khiyaar siiyey isagu ma qadcin waa fiirsee ma dhih fiirsa maydid ma dhih khiyaaru siiyey khiyaaru siiyey ilaa markii dambe uu yidhi intaas ma kugu filan tahay haa markaasuu ka wed khiyaarsiintuna waa mid kale oo tusayda dhaqan wanaagga nabiga salى الlahu عalيه wasalam waxyaalaha mubaaxa ah oo sharciga ku bannaan eerkaagii ama xaaskaagiina ay jeceshahay in loo suurtogeliyo khiyaar la siiyo saasaa xadiiska laga qaadanaa marka wey waxaa kaloo ka miduu yidhi nabiga salى الlahu عalيه wasalam dhaqan wanaagiisa asagaa asturayey maradiisana waa ku asturayey halkaas dherarkiisa wuu ku aadiyey sidaa nimanku u arag maradiisana waa ku asturay si aysan dhinac kale xataa uga fiirin halkaas garabka iyo surka udhaxayda ee alaabta lagu qaato ee deegtaa ay madaxa saaran markaasay halkaas ka fiirinaya asagu intaas ayada inuu wanaaggeeda iyo rabitaankeeda la hirgeliyo u taagan yahay isagu intaas wuxuu u taagan yahay rabitaankeedaas inuu bogsiiyo ama u suurto qof uma wakiilama dhihin dadkii kaleo maxaarimteeda ahaa hadday rabto inay fiirsato baa la joog intay fiirsaydo xataa ma dhihin ah, qof kale uma uusan dirin asagoo rasuulu rabbialcaalamiin ah ayuu intaas u taagan yahay qancin iyo farxadgelin uu farxad gelinayo dhaqan wanaagga nabi maxamed ee ka mid a sala allahu calay wasalam faqultu waxaan idiyay tihi caaisha nacam haa waa jecelahay inaan fiirsado fa aqaamanii wuxuu i joojiyey waraa'ahu gadaalkiisa ilaa raggii ajnabiga ah inay arkaan lama rabo waa inaysan arag raggii ajnabiga aha waxay tusaydaa xijaabka markii alla waajibiyey kadib inay ihel saasuu yidhi xaafid xaafid maas waxay tusaydaa markaan ay leedahay aan fiirsado ilaah markuu xijaab waajibiyey kadib inay tahay saasay tusaydaa wy sidaas ayay tusayda isagoo ku ridinaya nawowi oo yidhi intaysan qaan gaarina eh uu yidhi maya maa markay qaan gaarta kadib bal شhan iyo toban sanay gaartay markaas oo wafdiga xabashadu markay yimaadeen شhan iyo toban sano jira eray marka waa qaan gaartay markaas riwaayadaha bukhaariga waxaa ku sugan go waa ku qarinaayey ayadana waa isku aadiday oo dherarkiisay taagneed faaqaamani wuxuu joojiyey waraahu gadaalkiisa khadii dhabankaygu xaal calaa khadihi dhabankiisa uu saaran yahay aniga deenkayga ama dhabankayga nabiga dhabankiisuu saarna riwaayo kaloo saxiixbukhaariga waxay leedahay fawadactu ra'sii calaa mankibihi madaxaygan waxaan saaray halkaas garabkiisa marka halkaan hadday garabka saartay daankeeda kore ama dhabankeeda kore iyo nabiga dhabankiisa haddii laysi saarana way saaran yihin haddii kale way isu dhowi ah, halkaas oo deegta aan saaray tihi dhabankeyda bukhaarigay ku tallaa fawadactu ra'sii calaa mankibihi ah, nabiga garabkiisa aan saaray madaxayda markaa dhabankayga dhabankiisa saarna waa saas adii dhabankaygu calaa khadii dhabankiisa xaalu sareemadaankiisa wayaquulu wuxuu dhahaya nabigu duunakum banii arfida arfidaha waa jamaacada xabashada ah awowgood wey marka nabigu wuxuu yidhi duunakum laazima cayaartiina wada banii arfida yaa bani arfida reer bani afrido wada cayaarta waa joojinina lagama diinay fiirsasaaba la rabaa ayagana waxaa la tusaa cayaartan ay wadaan inay bannaan tahay gabadhiina waxay meesha u taagan inay fiirsato duunakum ay ilzamuu haada lacib laazima cayaartaana wada cayaarta wada duunakum laazima cayaarta bani arfida yaa bani arfida reer bani arfidow marka taasna bukhaari baabu u qortay baabu nadari اmarأati ilى اxabasha wa min kayri riba or inay banaan tahay rag gabadhu inay fiirsato ama xabashahaadan ama dad kale ha ahaadeene haddaan fitna jirin oon fidno laga baqayn haddaan fidno laga baqayn fidnadii maxaa ka mid ah hadday cawradoodu uqaawan tahay banooniley oo buubooyin wato cawradiaba muuqata kaas iska daa dumare rag xataa waa xaaraan inay fiiriyaan ma banaana raggu inay fiiriyaan iyo cawradoodiia muuqatee iska daa dumar ee xataa ragga waa ka xaaraan banooni dad cayaarayo cawradooda muuqato inay fiirsadaan oo halkaas buuma ku jooga wata ma banaana taas laakiin nimankan cawradoodii waa u asturan waxay hayaanna waa cayaar banaan ee marka taasoo kale inay dumarku fiirsan ay daliil u tahay waxa la diidayna waxay tahay oo dumarka loo diiday aayada suuratu nuur waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina waxaa la diiday waa ninka daatadiisa inay fiirido maxaasintiisa ay fiirido ku macaansato laakiin afcaasha afcaasha dhacayda oo uu samaynaa afcaashaas mid gaara isha ku mudime bay mid gaara isha ku muddo lama ogola waa aayadii qur-aan laakiin afcaashaas way banaanta inay fiirsato ah, cayaartaas ay samaynayaan ay firinay mid gaara ah isha ku mudan ah, taas ma banaana taas ma banaana xataa idaa maliltu markii aan noogay ama markaan daalay markaan ka daalay qaala nabi wuxuu hi xasbuki ma kugu filaya intaas ayada ayaa la qancina oo uu nabigu qancina xasbuki ma kugu filan yahay qultu waxaan idhi ti nacam intaas way u filan yahay qaala wuxuu ihi fadhabi ora tag marka hadday intaas kugu filan tahay ora soco marka gurigaaga aad khalaas rawa الbukhaariyu can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi jucila risqii risqigayga waxaa la yeelay taxta dilli rumxii warankayga hooskiisa hooskaas hoostiisa ilaahay aniga risqiga wuxuu ii geliyey waranka hooskiisa hooskaas meesha ka hoosayda ma ahan waranka laftirkiisa waranka maaha waa waranka hooskiisa oo waranku ma hoosuu leeyahay maya caadada carabtaa waxay ahayd raayada ama calanka dagaalka waranka foodiisa lagu xiri jiro kaasaa kor loo taaga ah. saas darteeda waxaa dhacda ayadoon dagaal dhicin in qaniimada la helo oo cadowgu markay arkaan raayaadka ama calamada dagaalka ayba cararaan xoolihii ka cararaan oo qaniimadiibaa sidaas ay ku timaada qaniima baarid sidaasaa loo yidhi waranka hooskiisa marka waxa hooska yeelanaa waa raayada waranka foodiisa lagu xiraya saasuu yidhi casir ah, sidaasuu yidhi halkaasaa risqigaygii alla yeelay macnaheeda qaniiba ilaahay risqigaygii ka dhigay wey saas darteed xaafidku yidhi wuxuu ishaarayaa xadiidka waranka fadligiisa iyo qaniimada inay xalaal u tahay ummaddan iyo risqigii nebi moxamed in ilaah ka dhigay sala allahu calayh wasalam risqigii nebi moxamedaa laga dhigay wax kale nabigu kama shaqaysan jirin dhaqaalana kama soo geli jirin wax kale dhaqaale kama soo geli jirin oo kama shaqaysan jirine qaniimada ayaa dhaqaalihiis iyo kasabkiis u ahaa uu ka shaqeeyay sidaas darteed ayay culummada gabal yidhaahdeen afdal lmakaasib waa alqaniim inta shaqaahoo la qabto shaqada u xalaalnimo badan waa qaniimada waa hantida gaal iyo muslim markay dagaalamaan gaalada laga qaato maxaa yeelay haddii wax ka xalaalnimo badanu jiraan nabigaan ka shaqayla sal اlahu alay aslam ilaahay nabiga uma dooreen wax kaloo shaqa uma dhaqaaqi jirin jucila waa la yeelay risqii risqigayga taxta dilli rumxi warankayga hooskiisa hooskaas meesha ka hoosayda wa jucila dillatu dulli waxaa la yeelay wasaqaaru iyo liidnaan calaa man khaalafa qofkii khilaafa amri amarkayga dulli iyo liidnaanna waxaa la yeelay qofkii amarkayga khilaafa khilaafku mukhaalafadu waa labo mukhaalafo caam ah iyo mukhaalafo khaasa ah, saasuu yidhi ibn abi jamra sharax mukhaalafadu waa labo labadi waa soo gelayda mukhaalafada caamka waxaa loola jeedaa mukhaalafo kaamil ah si toosa qofka nabiga u khilaafay waa gaal laba dulliyaa ku dhacayda mid waa dilka ilaahay xalaaneeye in la dilo dulliga labaadna waa jizyada laga qaadayo ah, oo laydhaha muslimiinta ku hoos noolow sanadkiina intaas iska bix marka mukhaalafa oo kaamiluhu nabiga khilaafay ilaahay laba dulliyuu saaray oo ilaahay ku xukmiyey waa in dhiiggiisa la xalaaleeyey oo la dilana haddii kalena jizye uu bixiyo waa dulliga iyo ihaanada qof kaloo ma banaano in jizye laga qaado ama canshuur mukhaalafada khaaskaana waxay tahay waa qofkii muslimka ahaa oo aan nabigii oo dhan khilaafin laakiin qaybu ku khilaaf ma wada khilaafin waa muslim qof laakiin maalan wuxuu samaynaa wax lagu dilo wax lagu dilo sidaa isagoo guur xalaala soo marayu zinaysana ama qof muslimuhu dila kaasna wuxuu ku dhacayaa mukhaalafadaas dulligay ku keenayd oo ah ciqaab ah in la dilo amase wuxuu ku dhacayaa dembi oo aan dil gaarsiisnayn oo xad ah ama tacziir waa mukhaalafa sharcigiyuu khilaafaya nabigiyuu khilaafaya sal la alay laakiin khilaafkiisu khilaaf dhamaystiran ma isagioo nabigii rumaysan uu wuxuu la imaanayaa wax oo xuduudda alle ka mid a ah dembi oo qofka gala ilaahay xag u dejiyey amase tacdiir markaasaa la ciqaabaya maalan isagoo weligiis guur soo mar inuu sinaysanaa inta layskugu yeero muslimiinta maaha in la qarinayo laab la gelinayo sida hadda caalamka duwalka islaamka xuduudda oofiya waa qariyaan hadda cabsi ay gaalada ka cabsanaya saasna maaha ah, waliyashad cadaabahumaa daa'ifatun min almuminiin waxaa la rabaa in koox muslimiinhu ka qayb gasho oo la ydhaha halkaasaa xajki lagu oofinaya hala tago ah, markaasaa la soo taagaa markaasaa la sheegaa qofkaanu dembigaanu galay xukunkaana lagu xukmiyey aayadaana sheege ama xadiiskaana sheega la daca ah, dadka dhan waa ujeeda maxaa yeele haddii la qariyo faa'iidadii laga rabay laga heli ma qofkan xajka faa'iidaa laga rabay ah, makaalan a ilahay leeyahy makaal waxaa yadhaha cuquubo lagu cibro qaato oo dadka kale ku cibro qaataan qofkii ta loo yeeray dadkii oo toban kunoo qof halkaas hortiisa boqol karbaash gura dhiftay oo laygu esinaysa soo ma jeed berri asagoo socduu yimid oo gabar doonaya arkumade kii shal halkan la garaacay mahayno arigas waa ihaanada fiir hadow isagoo jagadoonu imaana jagaa la raba qof loo dhiibo arxaaliya kii shal inta lagu garaacayaya oo ilaahay diinkiisii khiyaal arigaas isagoo shaqadoonu shirkadda tega maxaad ma ahayd kii shala inta lagu garaacay mahaynu ha adiga marka maxaa cuquubo qofkii arkaa wuxuu sila taasoo kale iya kugu dhe i xadka ujeeddada laga leeyaha waxay tahay zajri asagana in lagu joojiyo waxaa ka sii muhimsan dadka kalena in laga hor istaago xumaanta oo xumaantii dadku ay ka joogsadaan saas weeye xumaantii dadku inay ka joogsadaan marka waa waa dulli wey Ah, dulligaas ku dhacaya waxaa rabaa dadka kale inay uga joogsadaan dadka kale inay uga joogsadaan marka wa jucila dillatu dulli waxaa la yeelay iyo wasakaaru liidnaan calaa man qofkii khaalafa khilaafi amri marka mukhaalafadu hadday caam tahayna dulligaas waa dilkii gaalka la dilaayey iyo jidyadii hadday khaas tahayna waa xuduuddii iyo tacsiirtii xadiidkana ogow bukhaari wuxuu ku wariyey mucallaq asagoo ah weliba calaa siiqati tamriid siiqatu tamriid uu ku wariye weliba markaa imaam axmed iyo qayrkooda wariyeen ahlucilmiga gabalna xasan ayay ku xukmiyeen rawa bukhaariyu can anasin radia allaahu canhu can anabiya nabiga sala اllahu calayh wasalam rakhasa wuxuu u rugseeyey licabdiraxmaan bni cawf iyo wazubayr fii qamiisin fii lubsi khamiisin qamiis inay xirtaan qamiiskaasoo min xariirin xariir ka samaysan min xikatin min ajli xika cadho daraaddeed cadhadaasoo kaanad bihimaa labadooda ku sugneed labadan saxaabi cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr cadhaa ku dhacday korkaa cuncunay cadhaa ku dhacday xariirtu waa ka xaaraan ragga dumarkay xalaal u tahay nabigaa yidhi sal اlahu alay waslm dahabka iyo xariirta ummadayda kuwooda labka waa laga xaaraamtinimeeyey laakiin waxaa loo fasaxay dumar marka ayaga xaalad daruuraahaa timid markaas xaalad daruuraahaa timid cadhaa ku dhacday xariirtu waa jilicsanta aada u jilicsanta aaday u jilicsanta sidaas daraaddeed aan nabigu ugu rugseeyey salى اlahu alيه wasalam ahlucilmiga saddex qowl ay iskugu khilaafeen xariir rag ma xiro kara imaamu maali iyo abu xaniifa bataataba weligood ma xidhan karaanay mareen labadaas imaam imaamu shaafici iyo ardaygii abu xaniifa abu yuusuf waxay yidhaahdeen daruuruu ku bannaanyay xaladan oo xala daruura xariirtu ragga waa ka xaaraam laakiin xaalatu daruura oo u bannaanyay waaba kan xadiidkeeda ahlicilmiga gobolaaba waxay mareen waxay yidhaahdeen mararka gobol waa la qaadan karaa sida markaas cadhadu uu qofku qabo iyo marar kale oo xataa aan daruuro ahayn oo maxaa ka mid ah xaaladda xarbada qofku dagaalka uu gelayo jihaadka waa loo ogol yahay si cadowga loogu muraal jebiyo dad xariira u xidhan tahay oo aad u qaaliya inay yihiin dadka la dagaalama laakiin taas waa iska waasaxsi oo aan daliil lahayn hore iska sii fidsi waay shayga daruurada mar haddii asalku xaaraam yahay xadkii sharciga ah waa inaan la dhaafin asal nabigu waa xarimay wuxuu ogolaaday meeshaan meeshaas marka imaamu shaafici qowlkiisa qowlkaasa u raajaxsan oo ah xaalatu daruuro waa la ogol yahay xaalad kalena lama ogola xaalad kale lama ogola ana nebiga nabiga sala اllahu calayh wasalam rakasa waa u rugseeyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo wazubayr fii qamiisin fii lubsi qamiisin qamiis inay xirtaan qamiisku min xariirin xariir ka samaysan min xikatin min jli xikatin cadho daraaddeed cadhadaasoo kaanat imaa ku sugnaad rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu dhici mee oo istaagi mee xataa tuqaatilu turka ilaa aad turki la dagaalantaan muslimiino turkigu markaas muslimiin ma ahayn ah, markaas gaalay ahaayeen ilaa aad turki la dagaalantaan qiyaamihii dhici me ah, kadibaa qiyaamay dhici doonaa calaamadaha waaweynay ka mid tahay turki in lala dagaalamaa marka hadda waktigaas gaalay ahaayeen waa dhacday calaamadaas ah, wakti horay dhacday soo ma jeedin toddoba boqoloo sano ka horay dhacday dagaalkii siqaar alacyuni xaale ay yihiin kuwa indha yaryar kuwa indha yaryar xaal yihiin turkigu xumra alwujuuhi xumra minku waa rebanya waa jamcu axmar xumra alwujuuhi xaale ay yihiin kuwa wajiyaal gadgaduudan oo cadaankooda gaduudaa ku jira turkida cadaankooda waxa weya gaduudaa ku dheexan xaal yihiin kuwa wajiyaal gudguduudan dulfluufi xaale ay yihiin kuwa saman gaaban san dheero sanqaroor dheer ma leh samanku waa gaaban yihiin dulfluufi xaale ay yihiin kuwa saman gaaban kaana wujuuhahum wejiyaalkooda waxaad moodaa almijaanu gaashaan wejigooda saas uma dheera fiiriya turkida saas wejigooda uma dheera waa wareegsan yihin weji ballaanan wey oo saas u wareegsan Ah. mid kastood aragtaba saa ah. wejigoodu saas uma dheero kor uma dheero ah. waa weji wayarma waa weji balaaran oo saas u wareegsan mudawar ah wey kaana wujuuhahum wejiyaalkooda almijaanu gaashaanaad moodaa gaashaanaad moodaa gaashaankaasoo almutraqatu la gereeyey mutraqadu waa maqaarka gaashaanka la geliyey maqaar waa galka maqaarka oo gaashaanka la geliyo maqaar ka samaysan ah. waxa wy um, kaanahaa ulbisat adriqa wey adriqadu waa maqaar oo gal u ah gaashaanka oo gaashaanka la geliyo kaana wujuuhan wejiyaalkooda almijaanu gaashaanaad moodaa gaashaanadaasoo almudraqatu la geleeyo gal la geliyey oo maqaar ah marka imaam nawowi wuxuu leeyaha raximah llah marka uu tataarka ka hadlayo saxiix muslimka sharxiisa tataarkii caalam islaami qabsaday wuxuu leeyahay waqad wujiduu fii zamaanina waa la helay turki zamanka yagaana zamanka yagaana la arkay turki turki waxaa loogu magacaaba yidhahdeen dalqarneyn markuu sabdiga xidhaayey uu banaanka uga tega iyaga iyaga xagga kuma xidhin dalqarneyn markuu xidhaayey dardiga uu ayaga banaanka uga soo teg oo ayaga meesha kuma xidhin intii ka sheedaa la xidhay wuxuu yidhi zamanka yagaana la helay turkigii aladi ah, aladiina taxadaa canhum rasuulu sal اlahu alay wasalam turkigii rasuulku ka warramay oo unoo sheegay haakadaa bijamiici sifaatihim allatii dakaraha sal اlahu alay wasalam sifaadoodu nabigu noogu sheegay dhammaan ish indhaha lagu arkayo waa la arkay ayagoo sifaadii leh muslimiintiina dagaalkii hadday ku hayaan oo waa la waa la ishayaa marka dagaalkaas waa dhacay dagaalkaas waa dhacay turki gaalahana laga hadlayo turki muslima lagama hadlaayo turki laga laga dagaalamayo turki gaalaa wey turkigaasaa laga hadlaya ee mid muslima maya walaa taquumu saacatu saacaddu qiyaamuhu dhici mee xataa tuqaatiluu ilaa aad la dagaalantaan qowman qoom qoomkaasoo nicaawun kabahoodu ashacru ay tima ka samaysan yihiin ilaa aad dagaalka la gashaan qolo oo kabahoodu dhogor ama tima ka samaysan yihiin xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi nin la dhihi jiray baabak oo mulxid ahaa oo muxaramaadkao dhan samaystayoo ciidan samaystay zanaadiqo ah oo muxaramaadka o dhan xalaashadaa jiray oo xoog yeeshay waktigii ma'muun oo waktigii cabaasiyiinta ilaa uu qabsaday magaalooyin badan oo cajamiga ka mida ah, macnaha magaalooyinka muslimiinta qayba ka mida ah, dabaristaan iyo ray iyo uu qabsaday marka isla waktigii cabaasiyiinta la dilo waktigii muctasim ayaa la dilay oo la baabasho laga qaalib noqday waktigu soo baxay waxay ahayd laba boqol iyo koow hijriyadu markii dambena labaatan iyo labo laba boqol labaatan iyo labadiyaa la dilay ka koob iyo labaatan sano aa lala dagaalamayey qoomkaasna kabaha ay wataan dhagoray ka samaysmaayeen ka dagaalkaas waa dhacay mm-hmm. waa dhacay dagaalkaas marka waxaa la yidhi qoladaas kabahoodu dhammaan dhagortaasay ka samaysmaayen marka dhagoray ka samaysan yihiin laba macnaa lagu fasiray timo inta la tidcay timaa la tidcaa timahaasa kabaha laga samayna marka oh. ama waa tima dhaadheerihi labadaas hawlaa lagu fasa timihiia inta la tidxo aan xargahaas tidcan oo asalkooda dhagoorta ah ayay kaba ka samaysanayaan iyo maya waa tima dhaadheerihiin kaba waxay rabaan ha u noqdeen hadday rabaan kabahoodu caaga iska noqdeen ee waa dad tima dhaadheer waxa lala dagaalami doona ah. labadaas hawlaa lagu fasay marka waa calaamadaha qiyaamahay ka mid rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka laa yidhi salى اllahu calayh wasalam umirtu waa lay amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila اllah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ahane oo macnaha mid la caabudaa xaq ma ahan allah ma ahane inta kaloo la caabudo gabdara lagu caabuda faman qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah faqad casama minii waa iga ilaaliyey nafsahu nafsadiisa wa maalahu maalkiisa ilaa bixaqihi islaamka xaqiisii ma ahane wa xisaabuhu xisaabkiisuna cala allahi alla korkiisuu ahaaday umirtu waxaa lay amray anu qaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo annaasa waa caamun uriida bihi khaas lafdigu waa caam annaas muslim iyo gaala isla soo gelaa laakiin waxaa loola jeedaa khaas waxaana caddaynaya in khaas loola jeedo nasaa-i abu daawuud waxay wariyeen xadiis saxiixa oo nabigu inuu yidhi umirtu an uqaatila almushrikiina ka waa gaalo waxa nabiga la amray in lala dagaalamo waxa amrayna waa allah dadka la amray in lala dagaalamo oo xadiidku sheegayo xadiidka isagaa laysku fasiraa ee caqli laguma fasiro riwaayadiis waxaa ku soo arooray abu daawuud iyo nasaa-i wariyeen wasaxaxahu sheekh naasirdiin umirtu an uqaatila almushrikiin lafdigaasaa soo arooray waxaa lay amray inaan la dagaalamo waa mushrikiinta kuwaasaa lay amray inay sidaas tahayna xadiidka akrigsa tusaa maxaa yeelay waa dad loola dagaalamayo waryaaba ilaahda laa ilaha illa allah dhax laa ilaha illa allah oo laa ilaha illa allahu aan ogolayn taa dadka la dagaalama xadiiska intaana isagaaba caddaynaaso inay sidaas tahay umirtu waxaa lay amray nabiga hadda waxa wax amra waa allah an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu xataaba laba macnoa lagu fasiri karaa tacliiliya maxaan ula dagaalamaa maahan nacayb iyo layn un iska dil maahan xataa yaquuluu kee yaquuluu inay yidhaahdaan laa ilaha illa allah waxaa loola dagaalamaa oo cilladu ay tahay waxaa la rabaa inay islaamaan oy naar ka badbaadaan tacliiliin iyo haa'iye in laga dhigo waxaa lala dagaalamaa xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha illa allah macnaheedu waa maxay markay yidhaahdaan waa ka joogsana dagaalku waa xaaraan haa'iya la yidhahdaa dagaalku halkaasu ku joogsaa wey marka waa dadan awal dhahay nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faman qaala qofka yidhaahda laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maahan ila اllahu allah maahane allah maahane wax kaloo la caabudaa xaq maahan faqad casama waa ilaaliyey qofkaasu minii aniga xaggayga nafsahu nafsadiisi waa iga ilaaliyey oo naftiisu waa iga xaaraam wa maalahu maalkiisiina waa iga ilaaliyo maalkiisu waa iga xaaraam ilaa bixaqi islaamka xaqiisa maahan ka qof kasta oo muslim ah oo nebi moxamed raacsan sala allahu calay wasalam waxaa la rabaa dadka laa ilaaha ila allahu moxamed rasuullah yidhaahdeen naftooda iyo maalkooda inuu ogaado inay xaaraan ka yihiin ah, naftooda iyo maalkooda inay xaaraan ka yihiin waa inuu ogaado daad tidhahda laa ilaha illa allah iga kaa badbaadinme aduguna un ogow nabigi waan waa khilaaftay dariiqii nabigaasna waa khilaaf soo ma ilaa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calay wasalam qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah qofkaas naftiisu waa iga xaaraan inaan dilo maalkiisa inaan qariibaystana waa iga xaaraan qofkaas waa iga ilaali waa iga ilaali wuxuu yidhi xaafidku xadiidka wuxuu ku soo arooray iyadoo siyaada la socoto oo ah wayuqiimu salaa wayutu zakaa sidaasoo kaleeto xadiidka abu hurayre wuxuu ku soo arooray laa ilaaha ila allah wej kalena saxiix wuxuu ku soo arooray xataa yashhadu an laa ilaaha ila wa ana muxamadan rasuul lah waa kala duwan mar laa ilaha illa allahu mar laa ilaha illa allahu iyo iyo maray salaada iyo sekadu ay la socdaan saddex xaaloo kala duwan weeyu mar nabigu wuxuu la dagaalamayey mushrikiin aanba ogolayn allah ha la caabudo keligiis ka waxaa loola dagaalama laleeyahay war allah keligiis in la caabudo ogolaada marna wuxuu la dagaalamayey ahlu kitaab waa yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara waa ogol yihiin allah ha la caabudo laakiin nebi muxamed a rasuulkii allah ay diidayeen diididoodu waa labo mar waxay leeyihin rasuul alle maba ahan oo si guuday u diidayaan marna waxay leeyihin risaaladiisu waa khaas carab keliyaha loo diro ee dadka odhan looma diro waa labaduba gaalnimo marka ayaga waxaa laleeya waa layla dagaalama ilaa aad ogolaataan nebi maxamed inuu rasuulka alla yihi laga yeeli maayo laa ilaha illa allahu kaliya waa inay isku daraan ah. maxaa yeel laa ilaha illah waaba ogolyihi ee waxaysan ku dareen maxamedun rasuulullah saddex qofka hadduu laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullahi yidhaahdo laakiin waajibaadkii diido oo salaadii diido oo sakadii diido in lala dagaalamayo tusayda saasuu yidhi xaafid oo hadduu tukan diido waa la soo qaba tuko aa laleeyahay mid kale waa lagu dila duula man tukanayo waa la dila hadduu tukadana waa la sii daya in xarigga laga fura hadduu sakada diido xooga u looga qaada yaa ka qaada imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimiinta xoogu uga qaada marka saddex xaaloo kala duwan mushrikiin markii dagaalku yahay waxa weeyaan haddee laa ilaha illa allahu aad aysan eh, ogolan taasaa loola dagaalama hadday yahuud iyo kristaan yihiinna maxamedu rasuullahi inay ku daraanaysa ogolayn taasaa loola dagaalama hadduu muslimeyn laakiin waajibaadkii hogaansami diidayna waajibaadkii daahirkaah inuu hogaansamaan loola dagaalamo saddexda xaala saasay u kala duwen saddexduna waa xaq ilaa bixaqihi xaa loola jeedaa islaamka xaqiisa wax lagu fasiro xadiiska xadiiska u qayl badan abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i waxay wariyeen in uu nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam xaqa islaamka markuu fasirayay zinan bacda ixsaan aw kufrun bacda iimaan aw qatlu nafsi allatii xarama allah xaqa islaamka oo keenaya qofkan in la dilo waa saddex markuu islaamay kadib oo xaq islaam ku dhacay oo waa maxe isagoo guur xalaala soo maray oo guurkii ku galmooday xorna ahaa qaangaar ahaa uu kadib zinaystay dhagaxaa lagu dila waa muslim laakiin dhagaxaa lagu dila dhiiggiisa macsuuma ka labaadna nabigu wuxuui kufrun bacda iimaan asagoo muumin ahayoo ku dhawaaqay shadataynkii kadib gaaloobay oo rido ridda cad oo xujo cad ilahay agtiisa looga hayo oo aan ahayn sheegasho oo aan ahayn malo iyo tuhum ee cad sida qoraxdu u cad tahay weliba kaas horay laga dili maha waa lasoo qabana markaasaa lala islaamnimada ku laabo fiiri ku laabo islaamnimada cumar ibn اkhadaab ciidan u diray ciidankii dagaal adagay galeen qaar muslimiintii ka mid ah midoobo gaalada ku biiray oo sabka gaalada ka soo dagaalamay muslimiintu ilaahay waa u gargaaray waa qabteen magaaladiina waa qabsadeen kuwii ridoobana inta qabteenay laayeen waktigaa telefoon ma jirin qofaa la soo diraa meeshaas ciidanku joogaa qof laga soo dira imaamka muslimiinta loo dira cumar ninaa loo soo diray waana uu maqlay cumar in qaar muslimiintii ka mida ridoobeen ninkii waa yimi wuxuu yidhi cumar alxamdu lilah kayraan dhacay muslimiinta alla waa u gargaaray magaaladii waa qabsan markaasuu yidhi iiga horray nimankii reer hebeloo gaalooday uu damcay ka wareegsado markaasuu yidhi meesha qayr weynaa ka dhacay gaal jabtay beledkii waa qabsannay ilaahay qayru nala kulmiyey markaasuu yidhi nimankii reer hebel oo ridoobay nimankii iiga war maxaa lagu sameeyey markaasuu meesha horta waxaa ii soo diray u sheeg cumar in la guulaystay maya wuxuu yidhi ii sheeg nimankii tan kale inta igu kaadido nimankii waxa lagula sameeyaan kaa raba markaasuu i waa hidooben waanu nala dagaalamay ilaaha nooga gargaara marun waa lay markaasuu ilaahayow beryaan ka ah ma amrin markii hore markaan aan maqlayna raalli kama noqon ilaahayow beryaan ka ah ku fiirsada layskuma hayo nimankaas inay gaaloobeen oy hidoobeen ilaahayow beryaan ka ah u fiirsada waa cumar ibn khadab ilaahayow beryaan ka ah markii hore ma amrin markaan maqlana raalli kama noqon markaasuu yidhi oo maxaa lagu samayna markaasuu inta qabataan xirtaan maxaad u dhihi weydeen albaabkaad ka baxdeen kusoo laabta ah, macnaha istitaaba waa ah, in laga tooba dalbaa waa in laga tooba dalbaa ilaa qofka in naar laga badbaadiyaa la rabaa fiili haddaad disho isagaiyo gaala naartu hore ka gal laakiin fiili toobadkeed markaad tidhahdo naar iska badbaadiyo qofkii sooma haduu diidayna dil markaas ka laakiin marka hore waa inaad kuxidhinta xirtaan aad tidhahdaan albaabkaad ka baxdeen kusoo laabta ah y waay le anagu waa ka baxnay islaamnimo gaalad ma ay ogolan islaamnimo soo ma waa in loogu yeeraa marka waa noocaas tan saddexaadna waa qatlu nafsi alatii xarama allah waa naf ilaahay dhiiggeeda ka xarimay qofkii dilay naf mu'minaad ah hadduu muumin yahay oo qof muumina gardarre ku dilay waa loo qisaasa isaga muslim muslim waaye laakiin bixaqi islaamiya lagu haysta marka ilaa bixaqii saddexdaasa nabigu ku fasiray zinan baعda إحsاan aw kfr baعda imaan aw qatl النفsi اlatii xarama الlah ay qatla وxisaab xisaabkiisu calalahi all dushiisu ahaaday macnaheedu waa maxe xisaabkiisu all u yaalaa fيi maa asarahu min kfri ومacصiyaة falaa xukma ilaa biظaahir والlahu taعaalى ytawalى saraaئr waxay tahay وxisaab calى الlah qofka markuu afka uga dhawaaqo tawxiid aniga naftiisu waa iga xaaraam maalkiisu waa iga xaaraam xisaabtiisa waxa uu qarsanayo oo gaalnimo ah ama macaasi ah ilaahay baa kula xisaabtama anuu shaqo kumid iri waxa uu qarsana marka m macnaheedu waa maxay adigu ma dhii karti qofkan waa munaafiqo laa ilaha illa allahu daacadkama ma dhii taas shaqo aad leedahay maaha shaqa kumeli ilaahay arrinuu gooni la yahay adiga daahirkaasa shaqo ku leeda nabi maxamedaa saas dhaha sal lahu ala xisaabtiisu allay u taalla macnaha hadduu gaalnimo qalbiga ku qarsanaa ama macaasi uu qarsanaa ilaaha ku xisaabina anuu shaqo kumeli waa nebi maxamed sal lahu ala sl qofkii nabiga rumeeyey saasaa laga raba hadaad tidhaahdo nifaaqaa ku jira tawxiidka uu afka uga dhawaaqayaa run kama ahan nabigu waa khilaaftay ogohay nabi iyo aduu isma haydaan saxiix bukhaariga waxaa ku sugan cumar ibn اkhadaab inuu dhihi jiray ina unaasan kaanuu yu'khaduuna bilwaxyi fii cahdi rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam dadka waktigii rasuulka waxyiyaa lagu qaban jiray waxyiyaa soo degi jiray qofkaas waa saas waxyiyaa lagu qaban jiray waina alwaxya qad inqadaca waxyiga hadda waa go-ay وinamaa نأkudكم bmaa ظahara lanaa min acmaaliكم hadda waxaan idinku qabanaynaa wixii acmaashiina nooga muuqda faman adhara lanaa khayra amanaahu وaqarabnaahu qofkii daahirka kayr noo muujiya wuxuu rabaa qabsado taas allay u taalla waa soo dhawaynaynaa waana naga nabadgela nabadgelyu nagula jooga waana soo dhawaynaynaa walaysa ilayna min sariiratihi شhay allaahu yuxaasibuhu fii sariirati quluubtiisa waxaa ku jira annaga shaqa kuma lihi ilaahay ku xisaabaya waxaa quluubtiisa ku jira waa cumar ibnu khadaab oo nabigu yidhi sala allahu alay ummadayda mulham hadduu ku jiri lahaa cumar ibnu khadaab wey ummadayda hadduu mulhamba ku jiro qof qayrka qalbiga looga rido hadduu ku jiro cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi qofka qayr noo muujiya waa nabadgelaynaa waa soo dhawaynaynaa waxa qalbigiisa ku jireen shaqo kuma lihin ilahay baa ku xisaabinaya uu yidhi cumar waman adhara lanaa suu'an qofkii xumaan noo muujiye balaayo iyo sharu muujina lan na'manhu ma nabadgelinayno walam nusaddiqhu wain qaala ina sariiratii xasana mana u rumaynayno haba yidhahda qalbiga qayr iga buuxa balaayo muujina markaasuu leeya ha fiirin camalkayga qalbiga qayr ka buuxa taas kama yeelay kama yeelay hayna sideedaba qalbi rabbiya iskale soo ma jeedo qofkii dariiqaas nabiga ku socda sala allahu calayh wasalam dariiqaas khulafaa-u raashidiin ku socda ee dadka uu xukumaya daahirkooda fiiriye qofkii qayrla muuqda soo dhaweeyo karaameeyo qalbigana yidha alla u taana qofkii balaayo ka muuqatana balada daahirkaa kula xisaabtana asagu cizu ku noolaana dhib la-aanna waxba uu ku xukuma ummadda uu xukumaana waa raaxaysanay qofkii laakiin yidhaahda daahir iguma filna quluubta u dhaadhaca shaquusan lahaynuu doonay asna waa dhibtoona dadku xukumaana waa dhibtoonay la qof laleeyahy qalbigaagaa lagugu haysta imtixaana u yaalla adiguna imtixaana ku yaalla dad dadka qalbiga ku haysta waa laysku dhibtoona marka waa laysku dhibtoona rawa الbukhaariyu can cabdillaahi bni abi ofa cabdillaahi bni abi ofa bukhaari uu ka wariyey radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sal اlahu alayh wasalama rasuulka ilaahay fii bacdi ayaamihi maalmihiisa gobol ka mid ah allatii maalmihii laqiya uu la kulmay fiihaa maalmaha alcaduwa cadowga intadara waa sugay xataa maalati shamsu ilaa qoraxdu leexatay waa sugay nabigu sidaasuu ahaa sal اlahu alayh wasalam markuu dagaal galaa subaxda hore hadduusan gelin barqadii ma geli jir daan cadow iyagu soo weerarin isagu ma geli jir waa u kaali jir salaada subax markuu tukado oo la ducaysto nasrigiiya soo degaa waa la geli jir day xoogaa waktigaas laga daaho waa u kaali jir duhurka marka la tukado oo dabayshu dilaacdo markaasuu geli jir waktigaasuu geli jir waktiyada salaada ka gadaal waa madinatu ijaabati ducaa ducada in la aqbalaya in loo filaan dabayshu markaas ay kacdo wa asbaabu nasri sababaha guusha iyo gargaarka wey waa calaamad fiican marka dibuu u dhigay nabigu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اlahu alayh wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisii gobol ka mid ah allatii maalmihii laqiya uu la kulmay fiiha maalmaha alcaduwa cadowga intadara waa sugay xataa maalati shamsu ilaa qoraxdu leexatay oo irka dhexbartankiisa ka leexato duhurkii galay duurkii tukaday marka uma qaama waa istaagay nabigu fi naasi dadka dhexdooda khadiiban xaala uu u khudbayna oo ciidanku intuusan dagaalka gelin waa in loo khudbeeyo waxay ku dagaalamayaan la garansiiyo waxa ay ku kasaarayaan looga dibo akhlaaqdooda la dhiso waa u khudbeeye faqaala nabigu wuxuu yidhi ayuha naas dadood laa tatamanow ha jeclaysanina liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa weliga ha kablayna mar haddaan la kulmi laha mar haddaan isarki laha anigi ga waxaan dhiga waa la arki laha waxba ha kablayn ah, ma fiicna sababtoo ah cadowga marka lala kulmo sidaad moodayda arrintu waa ka kulus hadda nabadaad joogtaahay cadowgu sidaad moodayda arrintu waa ka duunaa karta waxaa dhacda inaad fashilanto ood cararto qofka carara iyadoo gaala la dagalamayana naarta alluu gaala ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقطال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بقدر الله جهنم ولا قريس مركا waxaad dhici kartaa saad moodeed arrintu waa ka kulusha in aad cararto ood cadaab gasho waxaa dhici karta in lagu qafaasho oo lagu qabsana adiga oo lagu cadaabo oo diinta ka baxo marka waxba ha tamanin alla haddaan la kulmi hadda haddaan is arki lahay walla waxbaa dhici laha waxbaa hadhi mideeda kale waxay tusaydaa qof asagu iscajabiyey inaad naftiisu la fiicnaatay asagu iskala saartay arrintaas ma fiicno marka joog cagta dhulka wasalullah alcaafiya ilaahay balaayo la-aan weydiista waxaad tidhaa ilaahu balaayo la-aanan ku weydiista sidaas daraaddeeda nabigeena suuban sala allahu alay slam subax iyo galab ducadiisa kama tegi jirin inuu yidhaahdo اللهمa iني أسألka العاaفية في الdين والآkرة iلaahu balاaيل aanan ku weydiiso aduنيa aakرة اللهمa iني أسألka العفو والعاaفية في dيiني وduنyaaya وأهلي وmaalي weligiis kama tegi jiri garab isu اللهمa iني أسألka العاaفية في الduنيa والآkرة ilaahay balاaيل aanan ku weydiisto aduنيa aakرة ilahu nabadgelyan ku weydiiso اللهمa iني أسألka العفو والعاaفية في dيiني وduنyaaya وأهلي وmaalي allahuma stur cawraat saas u dhihi jiray nabigu sal la ala marka qof walba waa inuu ilaahay balaaye la-aan weydiisto ilaahu balaaye la-aanan ku weydiisto ilaahu nabadgelyaan ku weydiisto waa inuu yidhaaho faidaa laqiitumuuhum markaad gaalo la kulantaan arrinta hadday ku qabsato aduu ilaahay balaaye la-aan iska weydiiso laakiin hadday ku qabsato oo dagaalkii waxa weeyaan aad gaalo la kulanto fasbiru sugnaada sabra marka waa lagu imtixaanaya adoon ah. adugu markii hore tatamanin hadday arrintii dhacdo sana faidaa laqiitumuuhum markaad gaalada la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooda hooskaas meesha ka hoosayday ku suganta jannada seefta lagu leeyahay hooskeeda aad jannada ku jirtaa waa seefta cadowgaaga cadowgaaga seeftiisa hooskeedu goormuu ku qabana waa marka horkaaga lala istaago ir inay kugu dhacdo xaa ka dhimanba marka soo ma jeedin macnaheedu cadowga u dhawaada ku sabro cadowgii marka laysku dhawaado mid walbaaba midka kale seeftiisuu korka kala tega soo ma jeedin cadowga seeftiisa iyo korkaaga taagan halkaas xayaa la shahaada taalo annana shahaadadaasaa lagu galaa w macnaheedu marka qofka intaadan dagaal gelin dagaalka wuxuu ku helaayo waa inaad u sheegtaa mushaarkiisa ujradiisa onaad dhadhansiina taasna nabigu taabsiina wax ay helaayeen u sheegay marka seeftan sheeg waa seefta cadowga qof walbaaba cadowgiisa seeftiisa wey midda ka kor maraya aduu taada kor iska saari wey ee cadowgaas korka ka saare macnaha meeshaasu waa madinatu shahaada waa meesha lagu malaynayo shahaadada Ah, mar hadday seefta caligu korkaan istaagtay aa ku dhima saas darteeda shahiidka qabriga su-aal laguma weydiiyo ah, qabriga la dhihi maayo man rabuka qof shahiid ma la dhahayo nabig wuxuu yihi sal lahu ala sl imtixaan waxaa lagu filan seeftii korkooda ka hilaacday waa la imtixaan ah, seeftii korkooda ka hilaacdaa ugu filan shuhadada imtixaan oy ku safreen marka waa lasoo imtixaana lagu celina marka jannadii halkaas halle xusab saasuu nabigu yihi sal lahu alay wasalam waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dhilaali suyuuf seefaha hoosyaalkooda hoosyaalkaas hoostooday ku suganta uma qaala markaasa nabi wuxuu yidhi waxay ka mid tahay muslim iyo gaal markay isku saftaan mararka aan baryada la soo celino ducada mustajaabada ka markaasaa nabigu ducaysta uma qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam allaahuma ya allah allah munzil alkitaab yaa munzil alkitaab kitaab oo dhan alii allihii soo dejiyeyoo waa mujriya saxaab daruuraha allaha socodsiiyo wahaazima alaxzaab gaaladii isbahaysatay allaha jebiyeyo ihzimu allow gaaladaana jebi wansurna calayhim allow nooga gargaar kitaabka ha loo soo qaadana gaaladu waxay nagu haystaan wax kale maa waa kitaabkaba waxa gaalku noogu soo duula oo laysku bahaysana oo naloo baabi'inaa waa kitaabka kitaabka yaa soo dejiyo lagu addoonsaday ila gaalada haddaan kitaabka iska dayno waana jeclaanahay ah, waana jeclaanaya haddaan kitaabkaan xoogno soo ma jeedin walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahm soo ma jeedin haddaan ta kitaabkan iska dayno milladooda raacno raacall iyay naga noqonaya kitaabkaan ma dayn karno yaa nagu addoonsado iyo kitaabka ku dheganaaba allah waa in asagii aan ku barina marka ilaahayna adaa kitaabkaan nagu addoonsado nala ku haysto ilah noogu gargaar ilah nooga gargaar cadow waa inaad tira waktigaasna aad ilaahay loo baryo waa wakti aad u munaasiba ducaduna mustajaabada rawa الbخaarي can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam kullu sulaama xibin kasta xibintaasoo min annaasi dadka ka alayhi xibintaas korkiisa sadaqatun sadaqa ahaatay xadiid saxiix muslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam qof kastaaba wuxuu ka samaysan yahay saddex boqol iyo lixdan xibnood saddex boqol iyo lixdan xibnooduu qofku ka samaysan yahay waagu maalin kasta oo u beriyo xibin walba waxaa lagaa rabaa sadaqa inaad ka bixido shukran lilah ilaahay ku siiyey si aad uga shukrido nimcadaas ilaahi ku siiyey si aad uga shukrido nimcadaas waagu markuu bariyo saddex boqol iyo lixdan sadaqaa lagaa raba kullu sulamaa xibin kastoo min annaasi dadka ka mid ah calayhi xibintaas korkiisa sadaqatuna ahaatay kulla yawmin maalin kastay ahaatay maalinkaasoo tadlucu ay soo dhalato fiihi maalinka dhexdiisa ashamsu qoraxda maalin kasta oo qoraxdu soo dhalato sadaqa laga rabaa xibin kastaba marka sadaqadii maal kaliya inaysan ahayn aa nabigu noo sheega sal اlahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi yacdilu garsoorin baynadlayni laba qof uu u garsooro qofku sadaqatun waa sadaqo laba qof haddaad cadaalad ku kala saarto waa sadaqo waa sadaqo wayuciinu rajula wayuciinu uu kaalmayn arajula qof loo kaalmeeyo calaa daabati daabadiisa oo fa yaxmilu uu qaado rajulkii uu qaado calayhaa daabadda korkeed u qaado qof daabadii kori waayey aad qabat markaasaa saax qof baabuurkii kori waayey qof diyaaradii kori waayey gacantaad qabatay qof faraskiisii kori waayey qof ratigiisii kor qof daabadii kori waayey ad gacan qabatay waa sadaq sadaqa aad la baxday waa sadaq oo yarfacu kor ugu soo qaadin calayhaa daabadda korkeeda xaaluu kuu sugan yahay mataacaw alaabtiisa aad kor ugu soo qaadaana sadaqatun waa sadaqa wuxuu ku yidhi waa kori karaa alaabta ii soo qaad waxaati alaabta anaa kuusi kuu qaadaayo kor alaabtiiba daabadda korkeeda ugu dhiibto waa sadaqa baabuurka diyaaraddii faraska rafigi markuu daabadii koray aad alaabtii u dhiibto u soo qaado waa sadaqa waa sadaqa waa sadaqa wاlkalimatu dayibatu kelimada wanaagsan sadaqatu waa sadaqo kelimad dayibada subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha ila اllah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila bilah salligii nabiga salى اlahu alيه wasalam almru biاlmacruuf wالnahyu can اlmunkar kulli waa sadaqo qofaad wanaag u sheegto waxaasa jamaacada soo tug darsiga imaam kaalaad casharkaan ka faa'idayso qofaad xumaan ka reeb xumaantaan iska daa kulli waa sadaqo waa sadaqo wاlkalimatu dayibatu kelimada wanaagsan sadaqatu waa sadaqo wa kullu khuطwatin tilaab kasta tilaabtaasoo yakhduuhaa qofku u tilaabsado ila salaati salaada xaggeeda sadaqatu waa sadaqo tilaab kasta oo masaajidka xaggiisa qofku u qaado waa sadaqo wa yumiidu اlabaa dhibka fogayntiisa cani dariiqi waddada laga fogeeyo sadaqatu waa sadaqo waddadii qodaxaad ku arag bir aad ku aragtay dhagaxaad ku aragtay wasaq dadka dhibayda wax alla wixii dadka dhibayo waddada yaalla inaad ka qaado waa sadaq marka sadaqada albaabadeedu waa badan yihi rawa الbukhaariyu can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi low yaclamu الnaasu dadku hadday ogaalahayeen maa fi lwaxdati kalinimada waxa ku sugan maa aclamu intaan anigu ka ogay hadday ka ogaa lahaayeen maa saara ma socdeen raakibun qof gaadiid saaran bilaylin habeen ma socdeen waxdow keligiis xaaluu yahay nabiga sal اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaa lahaayeen maa shay fi lwaxdati kalinimada ku sugan qofka keligiis inuu socdo waxaa ku sugan oo mina shari dhibaata ah sharta ku sugan hadday ogaa lahaayeen maa aclamu waxa anigu aan ka ogaay hadday ka ogaa lahaayeen maa saara ma socdeen raakibun qof gaadiid saaran bilaylin habeen waxdow keligiis cadu keligiis ma socdeen habeen habeenkii si gaara maxaa loogu sheegaa habeenkii ahlu shartoo dhan waa soo faarta shayaadiintu waa soo baxda jamacana waa ka cabsadaan qofka keligiisa waa iyo qof labada qof waa rabaa tuugadu waa soo baxda habeen bahalladu waa soo baxaan habeen qofka keligii socda haddii mawdkii u yimaado cid u dardaarmo miya dayn haddii lagu lahaa isaga haddii dayn ka maqnaa cid ugu dardaarmo male oo iska dhiman marka masaa'ib badanaa ku sugan shayaadiinu insi shayaadiinu jinni bahalladii hadduu dhinto cid uu dardaaranka ugu yimana waa iska dhimana naftaana adigu meli wakti la soo doonaya mataqan baad keliga ansacaad tidhaahdo meel ilaaha mawdku kugu imaan karo haddii dhaawacanto ama culayskigu ama xanuunku qabto waxaad tihaa waaad ii qabto male ka dhibaato badanaa ku jir qof haddii la yidhi marka gaadiid saaran waxaa la yidhi midka lugaynaya waa ka daran maxaa midka gaadiid saaran xoogaa tabaru isbidaan isla meelaad ka gaari karta marka waxaa la yidhi kii gaadiid saarnaa hadduu nabigu ka digay mid lugaynaya culamadu waxay dhahen waa ka sii daran yahay midka gaadiidka saar wuxuu si gaar ugu sheegay kaas oogaa ah tabar iyo xoogu ismidaa oga waxanu isku malayna laylkana shartaa badane maalinkiina lama ogolo sidaas daraaddeed axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi waxay wariyeen imaamu tirmidina uu saxiixiyey nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam alraakibu ninka keligiis ah oo musaafirka daabadiisa saaran waa shaydaan waraakibani shaydaanaani labada iyagu safraayaanoo gaadiid saarana waa laba shaydan waalaau ragbu saddexdu waa jamaac waa jamaaca marka hal qof adoo ah inaad safarto ma fiicno labana ma fiicno saddex waa jamaac waa fiican ka safraydo saddex ku bax ah, keligaa waddaha mari shayaadiinta jin ins waxa weeyaan keligaa waa ku soo doonanaya haddaad xanuunsato wax wax kuga qabta heli mayso haddaad dhimanaydo waxaad dardaaran u dhiibta heli mayso marka karigaa may labana may saddex xaaf ibn xajar wuxuu yidhi haddii qofka hadeed ay xaajo qabato oo amnina uu isleeyahay hadda uu wadada maalan wada dadkii o dhama ku socdaan isleeyahay kolley baa meexidlaa ku dayacmi mayda waana waayo hadda ciduu la raaco xaaladaas waa la baneeya haddii laakin cabsido ay jirto s yidhahda keliga camaa kataru ku qabsataa ma banaana saasaa loo kala qaada waxaana sidaas keenaya waxaa dhacay xudayfat bnu yamaan oo keligiis la diray nucaym bn mascuud oo keligiis la diray cabdillaahi ibnu unays oo keligiis la diray khawaad ibnu jubayr oo keligiis la diray camar ibnu umaya iyo qayrkood dhammaantood xadiis saxiixay ku sugayn marka waxaa la leeyahay marka la ogolya halka qof waa haddii amni uu jiro laga cabsayn meeshaas inuu qofku ku cidloobo baahiyuna ay keensato labadaas arrimood hadday noqoto qofku keligiis waa safar xaaladda aan la ogolayn waa xaaladda cabsi qofka loo cabsanayo ilaa daruuro maaha da daruuro hadday jirto adoo kaligaa ah, cabsada waa bixe marka wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed